يعتمد لأحمد وسن الاستفتاح غير الأصبح فليدعو أو يوجه أو يسبح وغيره بسمل بعد وأسر والشافعي قال في الجهر جهر وهي من أم القرآن عنده والخلف فيها ذو جهات عده وفرضوا فاتحة القرآن وحكمها الوجوب للنعمان والحبر في سرية صمتا ذكر والعفو عند السهو جاء عن عمر والشافعي قال به ثم رجع وامنع قرآن ساجد ومن ركع وجل وجلهم يكره هذا فتصح صلاته وبعضهم قال أبح وفرض الركوع والذكر لزم لأحمد وفي السجود ذا علم وسبعة الأعضاء فيه تجب والمالكي كالحنفي يندب وافرض قيام راكع ومن سجد فبين سجدتيه للفصل قعد والحنفي سنهما وليقعد في آخر الصلاة للتشهد ووسطها وسن ذا للشافعي ومالك كذكره المتابع وفي الأخير يقرأ التشهد فريضة للشافعي وأحمد كذا صلاته على محمد واختلفوا في سنة التشهد فافترش النعمان أما مالك فشأنه في كلها التوارك وخص ذا بالثاني الآخران والفرد عند الشافعي كثاني وفرضا اطمأن في الأركان وواجبا في مذهب النعمان كذا السلام مرتين واستحب لمالك والشافعي ثان طلب وإن يؤم المالك أو ينفرد سلم مرة فقط ولم يزد وسن قبضه على الشمال والمالكي يقول بالإرسال والشافعي لاستراحة قعد ويكره الإقعاء للذي ورد صفة الصلاة halkan waxaa laga hadlayaa salaada sifadeedii arkaan iyo sunayaalba wuxuu yihi takbiiraة الإxraami ruknu takbiirtii lagu xidhanayay salaadu rukni weeye cinda jamaahiiri ahli اlcilmi oo salaaddii guntami mayso la-aanteed wاlxasanu asqaطahaa lisahwi macdawi fatan wاlxasan alxasan اlbصri raximah اllahu tacala alxasan ibn abi xasan asqaطahaa lisahwi haddii markaa laga sahwiyo wuu isqaaطiyey ama yani waxa weeye wuu arinkeeda waa sahlayo rukninimadeedii meesha wuu ka saaray haddii la ilaawo marka waxay rukni u noqonaysaa uun qofkii xasuusnaagu haddii qofkii isagiin allahu akbar ba odhan intuu iska ilaago u faatixadii iska akhristo oo wixii iska wato iska rukuuco iska sujuudo salaadiisu way u asaxaysaa ayuu markaa keligiina maahee waa macdawi fatan rag markaa dhugmo iyo fahmo u saaxiib ahaa ayaa maaragtay uu la jirkood yahay waxaa ka mid ah saciid ibn musayib iyo zuhri iyo qataade iyo eh, rag kale ayaa markaa eh, laga soo naqliyey arintaasi marka qolyahaasi eh, waxaad moodaa in takbiiratulixraamka ay u yar arkeen nooc markaa wasiilo ah oo kale oo maaragtay waxa weeye albaabkii salaada laga gelayey isagu markaa aan maqsuudka waxaa ka dambeeya uu maqsuudka ahaayoo kale baad moodaa inay u arkeen laakiin jamaahiirtu xadiidkii taxriimuhaa atakbiir ayay markaa ku taagan yihiin sidaa daraaddeed ma asaxaysaba iley maba guntamaysa salaadii la'aanteed wa sharuhaa lafdu shari waxa a takbiiratulixraamka lafdigii la yaqaanee takbiirta ahay allaahu akbar ahaa walow mucarafan lishaafici mid markaa tacriifsanbaha u noqda shaaficiyadiio allaahu lakbar waa kuwa dee iyagu markaa shaaficiyada tasxiixinaya qolyihii kale ma ogola xanaabiladii iyo maalikiyadii allaahul akbar haddaad tiraado al ku kordhisid takbiirtii nebiga calayhi salaatu wasalaam ma aha takbiirta meeshan laga hadlayaana waxay leeyihiin waa takbiirta machuudada ee nebiga calayhi salaatu wasalaam lagala kulmay markaasaa salaaddii ku guntami mayso shaaficiyaduna magaca takbiir bay eeganayaan allaahul akbar qofkii la yidhi kabara ma la odhanayaa mise lama odhanayo mayne kabaro waa la odhanayaa halkaasay markaa iyagu baryeen waikru lilkuufi kafa xanafigii isaga dikri ilaahay baa ku filan subxaana allah iyo alxamdu lilah iyo allahu akbar eh, wax uun markaa dikri ilaahay ah salaadu way ku guntamaysaa laakiin haddana lafdiga takbiirtu eh, waajib ma yahayoo yani waxa weeyaan qofkii ma ku dambaabayaa ka tegiddiisa salaaddu haba guntante salaaddu waa guntamaysaa bay leeyi wuxuu markaa xaskafigan ibn caabidiinku uu sharaxo alshbah buu leeyay ana takbiira waajib yani sida ay u dhowdahay waa in allahu akbartu ay waajib tahay ka tegiddeeda lagu dambaabi laakiin salaaddii way guntamaysaa biayi dikrin wadakara sma rabbihi fasalla wadakara sma rabbihi fasalla maaragtay waxa weeyaan qofkii markaa maaragtay mutaqiga ahaa ama tadkirada wax ku qaadanaya markii laga hadlay waxaa la yidhi fadakir in nafacat الdikra sayadakaru man yakhsha wayatajanabha alashqى aladi yasla الnaara اlkubra uma laa nacam uma laa yamuutu fiiha walaa yaxya qad aflaxa man tazakkaa wadakara sma rabbihi fasalla markaa dikri un baa loo jeedaa bay yihahdo dikri baa la rabaa kadibna markaa salaadiina ay markaa saas ku sii socoto wuxuu yidhi walam tajib takbiiratun siwaaha takbiir ka soo hadhay takbiiratulixraam oo waajibihi ma jirto cinda aljumhuur takbiiraadka kale maqsuud ma aha waa lilintiqaal maqsuudkuna waa waxaa loo intiqaalayo iyagu markaa waa iskaa dikri maarata masnuun ah oo aan waajib ahayn waalxambaliyu yuujibu alashbaaha xambaligu isagu waxyaalihii takbiiratulixraamkaa u egaa waa takbiiraatulintiqaalkii adkaarulintiqaalkii oo dhanba wuu waajibinayaa oo rukni kama dhigayo laakiin wuxuu ka dhigayaa waajibaad aan ogaan looga tegi karin haddii markaa sahwi looga tagana sujuudu sahwi baa lagu kabayaabili oo xanaabiladu waxay qabaan iyo xanafiyaduba way qabaan waxyaalo u dhexeeya rukniga iyo sunnaha shaaficiyadu marka salaadda la joogo waa rukni iyo sunna dhoway sunayaashay qaybinayaan laakiin xanaabilada iyo xanafiyada waxay qabaan arkaan ama faraa'id iyo waajibaat iyo sunan laakiin iyaga laftoodu waajibaadka isku isilaax kama aha oo de xanafiyadii waa kuwan waa waa lagu dambaabaya ka tegideeda lakiin salaadii hadduu saa waktigu ku baxo waa tirsan tahay xanaabiladuna waajibka haddii ogaan looga tago salaaddii waa baailo wax la tirsanayo ma aha waa in la soo celiyo ama watiga ha baxaba yaanu bixin agga markaa waa ku kala duwan yihin maalikiyadu waxay u qaybinayaan iyagu faraaid ama arkaan iyo sunan iyo manduubaad markaa sunantooda laftoodu waajibaadkan xanaabilada iyo way ku dhowdahay laakiin haddana sibaad moodaa inay uga yar hoosayso wuxuu yihi walxambaliyu yuujibu lashbaaha oo iyagu xaggan waxyaalaha ay sunanta ku magacaabayaan waxay le waxyaalaha sunanta in ishtahara maaragtay kownu shay fardan hadduu caan yahay waxaan inuu fardi madhabka maalikiga uu sunne muctamadkiisu uu noqday haddii ogaan looga tago salaaddu way ku buraysaa marka waajibkii xanaabilada ayaa sunahooda markaa la mid noqonaya haddii kalena khilaaf bay gelinayaan haddii ogaan looga tago salaaddiima ku buraysaa mise kuma burayso wuxuu yihi wandub lahaa rafcal yadayni waxaad u sunnaysaa salaadii waxaad tiraa takbiiratulixraamkii takbiiratulixraamkii waxaad u sunnaysaa rafcal yadayni labadii gacmood in kor loo qaado oo martawxadwalmankibeynki kor loogu qaado taa iyada waa lagu ijmaacsan yahay takbiiratulixraamka in rafculyadayn ay leedahay waa laysku waafaqsan yahay warafac wuu rafcinayaa gacmihii kashaaficiyi alambaliyu warafaca wuu rafcinaya alambaliyu xambaligii ka shaaficiyi isagoo lamida in rakaca haddii uu rukuuco wuu rafcinayaa gacmihii aw yactadil ama uu ictidaalkii sameeyo rukuucdii markaa ka soo kaco aw qaama min tashahudi ama ataxiyaadkii dhexe uu ka kaco laakina daa laakiin kan u dambeeyo tashahudkaa alqiya min atashahud ah lam yuctamad liaxmadi xanaabilada xaggoodii looma ictimaadi marka saddex meeloodoo kale ayaa la rafcinayaa oo aanay qabin laakiin maalikiye iyo iyo xanafiyo maalikiye iyo xanafiyo takbiirat lixraam meel aan ahayn oo gacmaha kor loo qaadaya ma jirta bay leeyi laakiin shaaficiyada iyo xanaabiladu labadii meeloodee kale ee rukuucdii iyo ictidaalkii in iyagana gacmaha la rafcinayo nusuusta ku so aroortay ay badan tahay xadiiduna ay badan tahay ku so aroortay bay qabaan mid kale oo markaa eh, afar ku noqonaya marka takbiirtiraamki lagu daro oo atiyaadka dhexe marka laga kacaa iya isaguna jira kaa markaa nusuustii shaafici waxba loogama helin axmedna riwaayad baa laga helay in markaa eh, gacmaha rafcinaya laakiin muctamad madhabkiisii kamay noqonin aimadii markaa shaaficiyadu idaa saxa alxadiidu fahuwa madhabii meelahay ku socodsiiyeen weeyaano dee waxay yidhahdeen kol haddii eh, imaamkii wax nasa aan laga haynin axaadiistiina ay badan tahay wax markaa hor joogsadaa meeshaasi ma jiro markaa deetana madhabkii wuxuu noqday rafcu lyadayni cinda alqiyam min atashahud markaa alawal eh, shaaficiyadu markaa la gaar noqonay oo dee axmed isaga madhabkiisii muctamad uma aha wndub lahaa rafca alyadayni waa rafc kashaaficiyi alxambaliyu in rakac hadduu rukuuco aw yactadil ama u markaa ictidaalkii la yimaado aw qaama min tashahudi ama ataadka dhexe uu ka kacayo lakina da lam yuctamad liaxmadi beydku markaa marka hore e, kalictidaali uma zid can axmada qiyaamahu min bacdi ma tashahada e, yani waxa weeye waxa uu tilmaamaya un in riwaaya axmed ay tahay maarata qiyaam min atashahudku in rafci uu leeyahay oo shaaficiyadu meesha ka saaray maadaama aan naskii shaafici meesha aanu jirin oo shaafici masalada aanu ka hadal laakiin dee muctamadkii aimada la sheegaya shaaficiyada haddii eh, isagii aan nas laga haynin wasana alistiftaaxa hayru lasbaxi ducaa listiftaaxi waxaa markaa sunneeyey wixii aan maalikiga ahayn wixii aan maalik ahayn falyadcu markaa qofkii de ha allahuma baacid bayna bayna khaayaaya aw yuwajih ama wajahtu wajhi aladii fara samawat aw yusabix ama subxaano maarata tasbiixdii hala yimaado ay xanaabiradu dooranayeen oo kale marka inta kii uu la yimaadaaba waa uu noqonayaa istiftaaxi wuu noqonaya maalikiyadu iyadu ma qabto oo iyagu kaana ystaftixu qiraaata bاlxamdu lilahi rab اlcalamin kaana yastaftixu الsalaata bاtakbiir wاlqiraaata bاlxamdu lilahi rab اlcaalamiin iyagu markaa maxay leeyihin allaahu akbar alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wax kalaba ma maarata jidaynaya markaa iyagu way karaahiyeysanayaan wax faatixadii ka horeeya laakiin de axaadiistu way badan tahay koodanna waxaa lagu fasiray kaana yastaftixu salaata btakbiir wاlqiraaata bاlxamdu lilahi rab qiraat qur'aanka laga hadlay yani qira'at qur'aanka faatixada waxba kama horeysiiye jirin saasaa loo jeeda bay qolyahan kale leeyihin waayruhu hayru asbaxiy asbaxi wixii ka soo haray basmala bismillahidii lagu akhriyada bismi illahi raxmaan raxiim bacdu bacda listiftaaxi buu markaa basmaladii la imanaya wa asara hoosna waa u akhriyaya washaaficiyu shaaficigii qaala wuxuu yidhi isagu filjahri jahra may haddii salaaddu ay jahriye tahay kor baa loo qaaday bisinkii bisinkii waa la akhriyaya iyo isticaadadii o de ka sii horreysayba isticaada lafteeda la sheega waa iska fiicnaan lahayd isticaadadiina maalikiyadu ma qabaan oo iyagu mar walba maxay leeyihiin waxay isku xigayaan takbiirta iyo alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin isticaadana ma jirayso bismi illahi raxmaan raxiim ma jirayso wajahtu wejhi aladii fatara samaawaati ma jirayso xadiikaas ay ku dhegan yihiin laakiin jamaahiirtu waxay qabaan istiftaaxina wuu jiraa isticaadadiina way jirtaa bisinkiina wuu jira waa la ahriyaya maalikiyadu bisinka waaba karaahiya ba yihahdeen fi lfardi sunnaha waa la akhrii karaa laakiin ma maaragtay waxa weyaan eh, inaan waxba la akhrin ba yadana iska lakin karaahiye ba gaadhsiinayaan haday fardi tahay waaba karaahiye bay leeyiin eh, bisinkii markaa waa la akhriyayaa cinda aljumhuur sidee loo akhriyayaa xanaabilo iyo maalikiya waxay leeyihiin mar walba waa siri hoos baa loo akhriyaya oo kaana yastaftaxu eh, الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين qiraadii dadka la maqashay alxamdulilaahi rabi alcaalamiin unbay noqonaysaa iyo dee xadiidka kale sheegaysay kaanuu laa yajharuuna bismi illaahi araxmaan raxiim xadiidkii anas riwaayaadkiisii kala duwana shaafici isagu wuxuu leya ma haday salaadu jahriye tahay waxa weyaan kor baa loo qaadi oo wahiya min ummi alqur'aani cinda isaga agtiisa faatixadii bay ka mid tahayba qolyaha faatixada waa ka mid ma odhanayaan saa daraaddeed way israarinayaan oo qasamtu salaata beyni wa bayna cabdi nisfayni bay deliishanayaan shaaficina wuxuu leey waa ka faatixada marka haddii faatixadii jahriya noqoto de isagana waa lala jahraya haddii ay siriya tahayna waa la siraysanaya waalkhulfu fiiha khilaafka ku sugan basmaladu duu jihaatin cidda mid markaa dhinacyo dhowr ah laga fiiriyo weeyaan dwadiga arkayo salaadii horta ma la akriyaya mise lama akriyayaba faatixadii ma ka mid tahay mise kama mid aha suuradihii kale qur'aanka bisinkan ka horeeya ma ka midba mise ka mid ma aha suurad kaas la yhahdo waa ka mid ma aayad mustaqilaba mise waa aayad mise waa juzun min aaya haddii waa la akriyaya la yhahdo ma la siraysanaya mise lama siraysanayo waxyaalahaasoo dhan waa markaa masaa'il ku tacalluqa basmalada si badanna looga hadlayo culammadu qaarkood dee kutubba si gaara ah ama ajzaa ay u maaragtay ifraadiyeen wahiya min ummi lqur'aani cindaha walkhulfu fiiha duu jihaatin cidda wa faraduu a'imadii waxay fardi u arkeen faatixata alqur'aani faatixadii qur'aanku inay rukni tahay bay arkeen wa xukmuha alwujuubu linucmaani abu xaniifa laakiin isagu rukni kama dhigaye waajibkii aynu sheegnaya iyagoo istilaaxa gaarkaa ah ka lahaayeen ayuu xukumayaa oo qiraaada ayay rukni ka dhigayaan alqiraa'atu ruknun fi salaa wlfaatixatu waajibatu markaa salaad bilaa qiraaa ma tasxiixinayaan waa baailo ma ansaxaysa bay leeyiin faqra'u maa tayasara min alqur'aan waa rukni qiraaa waa la doonaya inay markaa haddaba wixii la akhriyay faatixada noqoto waa waajib bay leeyihiin rukni maaha oo qofku haddii uu isagoo karaya faatixadii aqrii karaya ama faatixadii laakiin salaadaasi intay watigii joogaan war soo celi baa laohanaya soo celi hadduu soo celin waqtigii saa ku baxo salaaddii way tirsan tahay waanu ku dambaabay faatixadii uu ka tegey bay leeyihin marka de jumhuurku laa salaata liman lam yaqra bifaatixati lkitaabiyo maarata axaadiistaas ayay haystaan qolyahan xanafiyaduna waxay leeyihin waa saxo kuwaas waa soo aroortee laakiin faqra umaa tayasara min alqur'an iyaduna meesha taal iyo ninkii uu nabigu salaada berayey maaragtay waxa weeyaan uma qra maa tayasara macaka min alqur'aan qolyahan kalena waxay leeyihin alfaatixatu mima tayasar iyaguna xaggan markaa kaga imanaya waa mutayasir bay leeyihin faatixad wuxuu yihi walxabru fii siriyatin samtan dakar waalcafwu cinda sahwi jaa can cumar marka qiraa'adu inay rukni tahay jamaahiirtu way isku waafaqsan tahay tacayunka faatixada haba isku khilaafaan laakiin ibn cabaas baa madhab gaara laga sheegayo walxabru ibn cabaas radia dakara samtan fii siriyati wuxuu sheegay aamus la aamusayo salaadii siriyada ahay oo aan waxbaba la akhriyaynin oo dee maaragtay bukhaariga ayaabay kaga sugan tahay qara'a rasuulu lah sl fii ma umira wa sakata fii ma umira rasuulku qur-aan buu akhriyey ragcadihii la amray inuu qur-aan akhriyo kuwii la amray inuu iska aamusana uu iska aamusay markaa de waxay aanay qiraa'aba jirin la aamusnaanayo laakiin taas madaahibtii cidina ma qaadanin waxa weeye sidoo kale waxaa ibn cabaas yani halkaas sii fasiraya inuu saa ula jeedo nafyu lqira'a fi duhri waalcasri ayaa iyaduna ka soo aroortay inaan waxba la akhriyaynin duhurkii casriga oo salaadii markaa dee maaratay siriga ah wuxuu yidhi laakiin de way sugan tahay in markaa qira'a ay jirto nabig ala sl duhurkana waa akrii jiray casarkimarata qadarkii wax akrii jiray ayaa markaa laynoo sheegay walcafwu cinda sahwi jaa can cumar cumar bn khaaab radi allahu tacala canhu waxaa ka arooray haddii la ilaawo qiraa'adii inay saamax noqonayso haddii uu maarata intuu ilaawo iska rukuuco oo iska sujuudo saa salaadii ku dhamayso bilaa qiraao saahina uu yahay in salaadu ay asaxayso inuu dadkii tukiyey oo aamusay kadibna markii uu ka baxay maxaa kugu dhacay ay yidhaahdeen maxaa dhacay waxba maad ahrin waxba namaad maqashiin marsaas ahaa rukuucdiiyo sujuuddii ka warrama rukuucdiiyo sujuuddu sax bay ahaayeen waa sahaale markaa maarata tii aan ilooni taasaa markaa laga soo guuriyey laakiin jamaahiiru lfuqahaa ma qabaane washaafici qaala bihi uma rajac shaafici baa afarkaa qaatay laakiin waa ka noqday wuu ka noqday laa salaata liman lam yaqra bifaatixati alkitaab saahi iyo hayru saahi dee meeshaasi way soo gelayaan wamnac diid qur'aana saajidin waman rakac qofkii sujuudsanaa inuu qur'aan akhriyo u diid iyo kii rukuucsanaaba oo qur'aanka laguma akhriyo rukuuc iyo sujuud laguma akhriyo nahyi baa ku soo arooray wajulluhum yakrahu haada haddaba fuqahadu badi taxriim ma gaadhsiinayaani waa karaaha bay leeyihiin qur-aanka in lagu akhriyo rukuucda iyo sujuudda saas daraaddeed fatasixu salaatuhu qofkii akhriyey salaaddiisu wabacduhum qaala fuqahada qaar waxay yidhahdeen abix baneeyo waa iska bannaan tahay in qur-aankii la akhriyo ayaa salafkii qaar laga soo guuriyey ibnu rajab alxambali baa wuxuu i akharu culamaai calaa karaahati alqiraa'ati fi rukuuci wasujuud wa minhum man xakaahu ijmaaca qolyaha qaarkood ijmac baabay ku soo guuriyeen karaahiyada noocaasa karaahiyadaas markaa ma litaxriim mise waa litansiih ibnu cabdilbar wuxuu yidhi eh, ajmacu calى anaha laa tajuuz lakin laa tajuustaasi dee karaahiyada waa loo isticmaali karaa fuqahadii afarta ahaana almadahib aarbaca karaaho un bay qabaane ma qabaan markaa xurmo oo dee qur-aanku waa dikri ilahi dikri ilahina salaada dhexdeeda xaaraan ma noqdo salaadaba wixii logu talagay waa dikri ilaahay qur-aankiina waa dikri markaa xaaraan noqon maaye waa karaahiya bay leeyihiin eh, saas daraaddeed isaga laftiis walaktharuuna qolyo markaa salafkii kamida ayaaba iyagu ruqseeyeyba abudarda iyagu ka mid yahay way ruqseeyeen oo laska akhri karaa bay yidhahdeen hadduu sujuudsan yahay inuu qur-aanka akhriyo iyagu mabay diidinba marka waxa laga yaabaa inaa nahyigu aanu gaadhin muxallaha ibnu xasmi isagu wuxuu leeyahay ma asaxaysa salaadu mar haddii nahyigani uu soo arooray hadduu qofku qur-aan ku akhriyo rukuuc ama sujuud dhexdeed salaadiisu way buraysaa waana dee usuushoodiiba ku dhisantay wuxuu ihi wafardun irukuucu wadikru lazim liaxmadi wafi sujuudi daa culim wafardun irukuuc rukuucda iyaduna fardi weeyaan oo de waa rukni wadikru lazima liaxmadin dikrigii rukuucdu wuxuu waajib u yahay uun axmed agtiisa qolyihii kale waa sunna bay leeyihin eh, subxaana rabbi alcaiim in la yidhaahdo marka la rukuucsan yahay xanaabilada agteeda waa waajib oo hadduu markaa camdi waa sunni oo salaaddu ku buri wa fi sujuudi daa culima ah. waxaan rukuucda ku sheegnay sujuuddiina waa loo ogsoon yahayo ficilkii sujuuddu waa rukni dikrigiina cinda alxanaabila ayuunbuu laazim noqonaya wa sabcat alacdaai fiihi tajibu wlmaliki kalxanafi yandu markaa khilaafkan yani waxa weeyaan eh, dikriga laisku khilaafayo waajiba mise waajib maaha wuxuu ka dhalanayaa salaadii waxaa la ogsoon yahay de nabigu wuu yihi saluu kamaa raaytumuuni usalli laakiin haddana waxaa looga wixii nabigu uu sameeyey in arkaan iyo sunanba ay kala leeyihiin marka markii la rukuucsan yahay jumhuurku waxay u fahmayaan maqsuudku inuu rukuucda yahay maqsuudku inuu rukuucda yahay ayay markaa u fahmayaan dikrigu markaa taabic yahay maadaama ay sidaasi tahay ma waajibaya bayl xanaabiladuna asalkaa dee saluu kamaa raaytumuuni usalli ayay markaa iyaguna qabsanayan wsabcat lacdaai fiihi tajibu walmaliki kalxanafiyi yandubu wasabcat lacdaai xubnihii toddobada ahaa ayaa tajibu fiihi fi sujuud sujuudda dhexdeeda waajibaysa in dhulkii la dhigo toddobadii xubnood in dhulka la dhigo ayaa waajibaysa walmaaliki kalxanafiyi yandubu walmaaliki maalikigii yandubu u sunaynaya arrinka kalxanafiyi isagoo lamid ah xanafigi toddobada xubnood in dhulka la dhigaa ma waajib baa mise waa sunne shaaficiyadu sida u muctamadka qowlka muctamadka adharka iyo xanaabiladuba waxay leeyihiin waa waajib oo haddii laga tago salaadii asixi mayso ruknigii sujuuduba yani waa shari wey maaha waajibkii xanaabilada ee maarata yasqutu bisahwi maaha ruknigii sujuudda ahaa shari waxa oo sujuudiiba aan hay-ad aanay xaqiiqadeedii jiraynin in toddobadii xubnood dhulka la dhigo baa shardi u haddii taa la waayo labadii logood maalan isasaaran yihiin dhallinyarada qaarkood u sujuudo oo kale oo baan dhulkii oolin markaas sujuudaasi ansax ma aha qofku ama saahi ha ahaado ama ha isilowsanaado ama jaahil ha ahaado ila aakhirihi waayo xaqiiqadii sujuuddaan meesha la haynin qolyaha kale xanafiyada iyo maalikiyada waana qowl shaaficiyada ahe waxay leeyihiin xubnahan kale waa taabice asalku waa wejiga weeyaan jabhada unbaa asala waayo qofka halkaa aad aragtay isagoo jabhada dhulka ku haya maxaad odhanaysaa wuu sujuudsan yahay baad odhanaysa marka waxay yidhahdeen xaqiiqatu sujuud waa wadcu ljabhati cala alardi marka haddii intaa la helay waxan kale waa taabic waxaa kaloo ay markaa xujaysanayaan oo iyaduna dee eh, markaa khilaafka ka qayb qaadanaysa marka inaan qofku hadduu sujuudi kari waayo maxayn ugala jeeda haduu sujuudi kari waayo hadduu wejiga dhulka dhigi kari waayo in ugala jeedna kalama jeedno hadduu gacmaha dhigi kari waayo ama labadii lugood mid uu dhigi kari waayo markaan leenahay qofkii aan sujuudi karayn waxaynugala jeednaa qofkii aan wejiga dhulka dhigi karayn marka taas maxay tusinaysaa in wejigu uu asalkii yahay oo xaqiiqadii sujuudu ay halkan tahay markaa haddana umirtuna waa tan timid umirtu an asjuda calaa sabcati acdum markaa labadaa iswaafajintooda ayaa markaa khilaafkan dhalisa wuxuu yidhi wafrid qiyaama raakicin waxaad waajibisaa qofkii rukuucay inuu ka soo kaco rukuucdii waa rafcigii w waa ictidaalkii wafrid qiyaama raakicin rukuucay qiyaamkiisa uu ka soo kacayo rukuucdii iyadana fardi ka dhig waa ictidaalkiiye qolyaha maalikiyada waxoogaa khilaaf yargeliya ictidaalku ma ruknibaa mise rukni ma ah waman sajada qofkii sujuuday fa bayna sajdatayhi lilfasli qacada wuu fadhiisanayaa oo qacada wuu fadhiisanayaa bayna sajdatayhi buu fadhiisanayaa lilfasli lilfasli bayna sajdatayn labadii sujuudood si loo kala fasliyo ayuu markaa fadhiisanaya wuxu yihi walxanafi sannahumaa xanafiyadii labadanba sunnayaalbay u arkeen labadaa kale ah ictidaalka iyo iyo iyo iyo markaa qiyaamka ah rukuucdii in laga kaco way doonayaan laakiin aad xadulqiyaam gaadho ma waajibinayaan rukninkama dhigayaan sujuuddii inaad tii hore ka soo kacdo waa lagama maarmaan haddii kale sujuud keliyaoo dheer bay noqonaysaa laakiin inaad xaduljuluus soo gaadho oo aad fadhiisato waxay leeyihiin waa sunne inta markaa dee lagama maarmaanki waa ah, maxay uun wejigii inaad dhulka ka soo qaado si sujuuddii labaad loo helo de sujuuddii labaad ba iyaduna markaa saasay xanafiyadu ay leeyihiin qolyihii kale waxay leeyihin waa rukni iyaamkii in hayatqiyaam saxa la helo iyo in hayatljuluus saxa la helo ayaa rukni ah sidaa la'aanteedna salaadii asixi mayso laakiin maalikiyada waxoogaa khilaaf ayay yargelinayaan saan sheegay wlxanafi sanahuma xanafigii isagu labadana inay sunno yihiin buu arkaa markaa khilaafkan halkan maxaa dhalinaya waxaa dhalinayaa waxay leeyihin waxaani rukni maqsuudo maaha maarata fadhigana waxaa loola jeeda alfaslu bayna sajdatain labadii sajdoodba maqsuuda labadii sujuudood si u xaqiiqoobaan ayaa dee loo baahan yahay fasligani markaa iska mustaxabkaasuu noqonaya markaa fadhigiisiiy fasligii un in la helo uunbaa muhiima rukuucdiina waa saasoo kale wey walyaqcudi musalligii ha fadhiisto fii aakhiri salaati salaadda aakhirkeedii litashahudi si uu markaa u atixiyaadsado atixiyaadkii dambe qucuudkiisiba halkan laga hadlayaayo amarkaasaa lagu bixiy yani waa rukni qucuudkaa dambe salaadu iyaduna waa ruknio waa laysla ogol yahay wa wastihaana ha fadhiisto salaada dhexdeedii markii laba ragcadood dhammaadaan wey wa sunna daa kan markaa waxaweyaan juluusulawalka ama atashahudulawalka ah waa la sunneeyey lishaafici shaafici agtiisa wa maalikin iyo maalik agtiisa ka dikrihi lmutaabici sida dikrigiisii raacayayba uu sunno u yahay marka fadhigaa dhexe baa khilaafku ku jiraa waajib ma yahay cidina waa rukni may odhanin laakiin waajib ma yahay mise waa sunno xanaabilada iyo xanafiyadu waxay leeyiin waa waajib oo ogaan haddii looga tago xanaabiladu waxay salaada ku buraysaa xanafiyaduna waxay leeyiin waa lagu dambaabaya shaaficiyadu waxay leeyihiin waa sunna oo lagu dambaabi maayo in laga tago maalikiyadu waa sunno way leeyihin lakiin waynagii sheegnay in isilaax ay ka leeyihiin sunnaha oo maarata sina shaaficiyada aanay markaa kelmadda sunna aanay u isticmaalayn mararka qaarkood wixii ay waa sunno yidhaahdeen haddii laga tago salaaduba ay ku burayso kanna sida ibn cabdilbar iyo ay tilmaama ibn cabdilbar khilaafba ma gelinayaba qofka atiyaadka dhexe ogaan uga tegay salaadiisu bay buraysaa buu le waana laysku raasay fuqa isku raacsayin buu le laakiin dee shaaficiyadii kuma raacsana oo iyagu waa sunna bay leeyihiin waxaana arrintaa ka farcinayaan haddii laga tago ogaan looga tago salaaddii nusqaan baa gelaysa laakiin buri mayso wa wasihaa wa sunna dali shaafici wa maalikin ka dikri mutabi markaa ishkaalaadka markii madaahibtii la nadminayo musalaxaadkiina ay ku kala yihiin oo waxa weyaan kelmaddii way wada isticmaalayaan laakiin qolaba sibay ula jeedaan marka in la kala saaro oo qolo walba si gaara loo sheegaana way adkaanaysa in markaa magacii ay u wada isticmaalaan loo isticmaalo laakiin la ogaado inay musalaxan ku kala duwan yihiin ayuunbaa muhima ah. wuxuu yidhi waka dikri lmutaabicina waa maxay waa ataxiyaadka akhrintiisa alfaadii atxiyaadka ataxiyaatu eh, lilahi salawaatu ayibaat markii ataxiyaadka dhexe lagu jiro in kaa la akriyo isagu waa sunna oo isaguna markaa waxa weeyaan cinda ashaaficiyati walmaalikiya waa mustaxab uun waajib ma ah wa fi lakhiiri tashahud alakhiirkii yaqra'u tashahuda ataxyaadkii wuu akhriyey ee waa laguu soo sheego qucuudkiisa isaga la yskuma khilaafsana alqacdatu alakhiira waa fardun biitifaaqi alfuqahaa fuqahadu intay waxay isku raacsan yihiin qucuudka dambe inuu rukni yahay laakiin ataxyaadka in la akhriyo alfaadii in la akhriyo ayaa laga hadlaya wuxuu yidhi wa fi lakhiiri yaqra'u tashahuda ataxiyaadkiibuu akhriya maarata waxa weyaan qucuudkii dambe fariidatan xaal markaa tashahudkaa la akhriyaya uu yahay mid markaa farad ah lishaafici wa axmed oo ataxiyaat mubaarakaatu salawaat ayibaatu lilah iyo kuwii lamidkaa in la akhriyo shaaficiyada iyo xanaabiladu rukni bay u arkaan markuu ataxiyaadkii dambe yahay qolyaha kalena uma arkaan rukni Eh, w kii dhexaba u arkayeenba arkaan maalikiyadu waa sunadii bay odhanayaan xanafiyaduna wujuubkiibay ay gelinayaan ma odhanayaan markaa waa rukni kama dhigayaan oo marka halkana khilaafkeeda waxa weeye afcaashi bay waxay ka dhigayaan asal sidii sujuuddaba ficilku asalka u ahaa rukuucda asalka u ahaa dikriguna uu taabic u ahaa halkanna qucuudkii qacdadiiba ayaa asalkii ah ataxiyaadkan akhrintiisiina waxay noqonaysaa tabac bay noqonaysaa saas daraadeed markaa ma waajibaysa bay leeyihin laakiin shaaficiyada iyo iyo iyo iyo xanaabiladu waxay leeyihin maya halkan dikrigu waa asal maxaa yeelay dee salaada tacdiim iyo howlahaas waa ku jirta nacam qucuudku sidiisa tacdiim uma faa'iideeyade markaad fadhido fadhigu wax tacdiimii kuma jiro rukuucdii hay-adeedu waa tacdiim intaad rukuucaysay sujuuddii waa sidaa qiyaamkii waa sidaa laakiin qucuud wax tacdiimahoo qucuud ka muuqdaa ma jiro markaa isaga dikrigiibaa ayaaba de markaa waxa wey asal noqonay haddii markaa fadhigii uu rukni noqday meeshan fadhiga dikrigaaba kasii munaas kasii muhiimsan eh dikrigiina rukni buu noqonaya كذا صلاته على محمد واختلفوا في سنة التشهد فافترش النعمان أمام كذا صلاته على محمد النبي محمد عليه الصلاة والسلام إن لغو صليانا وأطيات كده دنبال لغو صلي رسولكنا يدنا واساس وكله ووحا oo waxaa rukni u arkaya shaaficiyadii iyo xanaabiladii oo maadaama ay salaantii nebigaba halkan rukni ka dhigeen asalaamu calayka ayuha nabiyu rukni bay noqotay sowma yaa ayuha aladiina aamanuu saluu calayhi wasalimuu tasliima salaantii iyo salaadana sibaa laynoo wada faray hadday salaantii nebigu calayhi salaatu wasalaam ay rukni halkan ka noqotay salaadiina iyo salligiina isaguna ruknigu ka noqonay marka isagiina waa lala imanaya qolyihii kalena de kaa kalaba waa sunna ilahay salligiina waa sunnan bu yidhi wakhtalafuu haddaba fuqahadu waxay isku khilaafeen fii sunnati tashahudi fii sunnati qacdati tashahud wey yani waxa weeyaan qaab fadhigii atixiyaadka maxaa u sunno ah sida doontaad u fadhiisan kartaa xataa haddii intaad fadhiisan aad lugaha fidsato wuu ku asaxayaa soo arki maysi laakiin hay-ada masnuunka ah in loo fadhiista ay tahay marka la atixyaadsanayo ayay fuqahadu isku khilaafeen faftara shan nucmaanu abu xaniifa isagu hay-adii iftiraashka ee lugta midigna la taagayey takana lagu fadhiisanayey ayuu isagu u arkay mar walba sida loo fadhiisanayo salaada dhanba bayna sajdaten haddii la fadhiisanayo haddii eh, atiyaad hore la fadhiisanayo haddii atiyaad dambe la fadhiisanayo iftiraashka ayaa isagu uu qabaa ama maaliku imaam maalik isagu fashanuhu isagu markaa shanigiisu fii kulihi ataxiyaadada weeye jalasaadka ataxiyaadka dhammaanteedba atawaaruku ama atawaruku waa isku macno laakiin tawaaruk imika halkan waxaa loo keenay xaggii markaa nadmiga ayaa maaliku alifka halkaa ku jira ayaa layswaafajiya atawaaruk iyo atawaruk waa isku mid markaa fashanuhu fii kuliha atawaaruku isagu in markaa waxa weyaan tawaruk oo sinta lagu fadhiisto tii markaa bidixna laga hoo saara tii ayuu ataxiyaad kastaba qabaa ataxiyaadkii dhexe iyo kii dambaba saasaa loo fadhiisan buu leey iftiraashkana waxaa loo fadhiisan uun bayna sajdatayni wakhasa daa bihaani alaakharaani wakhasa waxay ku gaar yeeleen daa kan ah tawaaruga alaakharaani labadii kale waa shaaficiyadii iyo xanaabiladiie bihaanii bitashahud aani ataxyaadka dambe ayaa tawaruga la gaara bay yidhaahdeen wlfardu cinda shaafici kaani iyaguna halkaas kusii kala tegeeno markaa kan la gaar noqday macnedu waa maxay taxyaadkii dhexe